بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu bilownay matnigii abijacfar الطaxaawi alcaqiidaة الضaxaawiya waxa uu sheekhu yihi walaa ilaaha غayruhu qadiim bila ibtidaءi daa'im bila اntihaaءi qaala abujacfar الطaxaawiy raximah اllah walaa ilaaha hayruhu macbuud la caabudo oo xaq lagu caabudo oo aan ilaahay ahayn ma jiro qadiimun bilaa ibtidaain ay huwa ilaahay qadiimun waa alle qadiima oo weligiiba jiray bila ibtidaa'in meeluu kasoo bilaabmay xaal aanay jirin daa'imun waa alle daa'ima oo weligiiba jiraya bila intihaa'in xaal waxa weeye meeluu ku dhammaanayaa aanay jirin laa yafnaa walaa yabiid ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dhammaanayo laa yafna walaa yabiidu mana baabacayo waa isku macna labada kelmadood walaa yakuunu mana xasilayo ilaa maa yuriidu wuxuu doono mooyaane wax kalena ma xasilayaan oo ma jirayaan laa tabluquhu lwhaamu walaa tudrikuhu lafhaamu laa tabluquhu ilaahay ma gaadhayaan alwhaamu malayaasha daciifka ah ilaahay lama malayn karo subxaanahu wa tacaala kayfka daatadiisu tahay iyo sifaadkiisu kayfka ay yihiin walaa tudriikuhu lafhaamu mana gaadhayo ilaahay fahmiyaalku ma gaadhayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala lama fahmi karo daatadiisa iyo sifaadkiisuba kayfka ay yihiin walaa yushbihu lnaama walaa yushbihu ma shabaho ilaahay ay huwa ilaahay alanaama makhluuqaadka ma shabaho khaaliqun ay huwa ilaahay khaaliqun waa ka abuura bilaa xaajatin xaal waxa weeye xaaje xaajo iyo baahi waxa weeye daraaddeed aan u abuuraynin raasiqun ay huwa ilaahay raasiqun waa ka arsaaqaya makhluuqaadka bilaa ma'uunatin ay bilaa mashaqatin mashaqo iyo waxa weeye iyadoo aanay culays ku haynin ayuu arsaaqayaa mumiitun ilaahay waa ka dilayaa bilaa makhaafatin xaal aan waxa weeye ka baqanaynin cidnaba baaciun ay huwa ilaahay baaciun waa ka soo saaraya makhluuqaadka bilaa mashaqatin xaal waxa weeye mashaqo iyo dhib aanay jirin oo ay u fududahay ilaahay subxaanahu wa tacaala walaa ilaaha hayruhu waxaynu nidhi waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah waa kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah macnaheeduna waxa weeye macnaheeda dhabta ah ee xaqa ahi waa laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaan kelmadda xaq in la soo qadaraa waa daruuri waxaana u deliila qowluhu tacaala dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albailu ilaahyo kalaa jira oo la caabudo qof walba wuxuu u caabudaa ilaah buu u noqonaya qaar baa hawada caabudaya qaar baa qoraxda caabuday qaar baa dhagxaan iyo dhir caabudaya qaar baa waxa weeye noolaha qaar caabudaya kullun waxa uu caabudaya ilah buu ka dhigta ilahayna subxaanahu watacala qur-aanku ku sheega fama agnat canhum aalihathm aladiina yadcuuna min duuni illah afara'ayta man itakhada ilaahahu hawaa marka haddaan kelmadda xaq la soo qadarin marka la macnaynaya laa ilaaha ila allah waxaa ka dhalanaya macno baaila laa ilaaha ila allah haddii lagu macnayo laa ilaaha mawjuudun ila allah ilaah jiraaba ma jiro ilaa waa ilaahay uun taas waa qalad macnaha xaqa ee kelimatu towxiid ay leedahay waxa weeyaan laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane waxa kale ee la caabuday oo dhani waa aaliha laakiin waa aaliha baaila sida aayaddu sheegtay wa yadcuuna min duunihi huwa albail qadiimun bila ibtidaa'in daa'imun bila intihaa wuxuu sheekhu raximah llah laba ismi buu isticmaalay oo aan soo aroorin waa qadiim iyo daa'im waxaa la macno ah alأwal wاlaakhiru ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi huwa alأwal wاlaakhiru wاlظaahir wاlbaطin alaaya nebiguna markuu fasirayay aayadda anta alأwalu falaysa qablaka shayءun wuxuu yidhi anta alأwalu ilaah waxaa tahay ka horeeyey ee aan shay ka horaynin wa anta alaakhiru waxaa tahay ka dambaynaya ee jiraya ee falaysa bacdaka shay-un saas labadan ismi ma sugna oo ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaadiisa ka mid maaha qadiim iyo daa'im ee ilaahay asmaadiisa waxa ka mid a alwalu iyo walaakhiru oo la macno ah waayo asmaada ilahay waatay ahlucilmigu yidhaahdaan waa tawqiifiya nas bay ku taagan yihiin adugu magacaa doonto ilaahay ulama bixi kartid magaca ilaahay loo bixinayaa waa inuu yahay mid kitaabka ku jira oo qur sheegay ama sunnada nabiga sheegtay sala allahu calayhi wasalam magacaan inta ahayn ilahay laguma sheegi karo magac yaroo qurux badan ma odhan kartid magacaas ilahay baanu bixinaya ilahay buu ku fiican yahy abadan waa qalad ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaadiisa iyo sifaadkiisu waa tawqiifiya nas bay ku taagan yihiin sheekhu haddaba muxuu isticmaalay qadiim iyo daa'im haddaanay asmaada ilaahay ka mid ahayn ahlucilmigu waxay idhaahdeen waa min baab alikhbaar ilaahay waa lagaga khabri karaa sifo kastoo kamaalah ama magac kastoo kamaalah waxa weeye waa lagu khabri karaa waatay ahlucilmigu ka qaacid yidhaahdaan baabu likhbaari awsacu min baabi alasmaa baabu likhbaar wuxuu ka awsacsan yahay oo ka ballaadhan yahay baabulihbaar oo waxaan magacnimo u sugnayn ilaahay waa lagu khabri karaa subxaanahu wa tacaala kuwananaa ka mid ah qadiim iyo waxweye daa'imun wuxuu yidhi walaa yafnaa walaa yabiid walaa yafnaa walaa yabiid labadaa kelmadood waa isku macne ama waa isku macno dhowdhow yihiin waxaana u daliila watawakal cala alxayi aladii laa yamuut ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xayun mana dhimanayo kullu shayin haaliku ila wajh kullu man calayha faan wayabqa wajhu rabbika duljalaali wاlikraam wax kasta oo korkeeda saaran waa baaba'ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii baa baaqiya oo baaqi noqonaya waxaa jira laakiin ahlucilmiga qaarkood ashyaabay tirtiriyeen ay yidhaahdeen baqaa bay leeyihiin oo ilaahay baa subxaanahu wa tacala baqaaga siiyey oo kullu man calayha faan wax kastoo arlada korkeeda saaran waa baaba'ayaan oo ma hadhayaan waxaa laga soo reebayaa sideed shay bay yidhahdeen oo suyuudi oo laba beyd ku jamciyey amaaniyatun xukmu lbaqaa'i yacumuhaa min alkhalqi wاlbaaquuna fii xayizi اlcadam hiya alcarshu wاlkursiyu naaru wajannatun wacajbun waarwaaxun kada allowxu waalqalam sideeddaa shay ee suyuuqda uu tiriyey iyagu baqaa way leeyihiin waa carshiga iyo kursiga jannada iyo naarta weligoodba way jirayaan wa cajbun waa waxa weeye lafturuqa lafta la yidhaahdo ee dhabarka u hoosaysa arwaaxda bini aadamka iyo looxa iyo qalamka waa sideed culimada qaarkood waxay ku dareen ajsaad alambiyaa iyaguna baqaa bay leeyihiino weligood ma baaba'ayaan kuwan la sheegsheegay laftoodu baaaga ilaahay baa siiyey subxaanahu watacaala maaha baaa daatiya ilaahay baa siiyey inay baaqi noqdaan ugu talagalay laa yafna walaa yabiid walaa yakuunu ila maa yuriid ma xasilayo ma dhacayo ilaahay wuxuu doono mooyaane qaala allahu tacaala wamaa tashaa'uuna ila an yashaaa allah waxba ma doonaysaan ilaahay u doono mooyaane walaa yakuunu ila maa yuriid wuxuu ku radinayaa shiikhu qolada la yado alqadariya almuctazila nufaat lqadar waxay aaminsan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga oo dhan iimaanka ayuu ka doonay inay iimaan la yimaadaanoo muslimiin noqdaan buu ka doonay khalqiga oo dhan ee gaalku isagaa kufriga doonay bianna allaha araada aliimaana min annaasi kullihim waalkaafiru araada alkufra deetana waxaa qaalib noqotay iraadadii gaalka gaalku siduu doonay baa qaalib noqday tacala allahu camaa yaquuluun iraadadii gaalkaa waxay ka qaalib noqotay iraadadii ilaahay ilaahay khalqiga o dhan wuxuu ka doonay inay imaan la yimaadaan sidaasay yidhaahdeen almuctasila laakiin allah subxaanahu wa tacaala waxa weeye laa yaxsul fii hada alkown ila ma yuriid ee iraadada laboo qaybsantaa iraadatun qadariyatun kowniya waana ta mashiicada loo yaqaano iyo iraadatun sharciyatun diiniya labadaasaa iraadada loo qaybiyaa iraadatun qadariya kowniya iyo iraadatun sharciyatun diiniya iraadada qadariyada loo yaqaano alkowniya waa ta mashiicada la macno ahe waxay ku tacalluqaysaa waxa weeye wux ilaahay jecel yahay iyo waxaanu jeclaynba intaba ilaahay waa doonay oo iimaanka ilaahay waa qadaray oo waa doonay kufriga iyo shirkigana ilaahay waa doonay inay dhacaan daacada iyo sunnada ilaahay waa doonay inay dhacaan macaasida iyo bidcadana ilaahay waa doonay inay dhacaan nacam ama aliraada asharciya iyadu waxay ku dhacdaa wixii ilaahay jecel yahay oo qura ayay ku dhacdaa iraadatun qadariyatun kowniya waa laazimat lwuquuc waxa ilaahay doonay ilowba ilow waa inay dhacaan ma baaqan karaan ama aliraadaة الsharciya addiiniya iyadu qad taqac waqad laa taqac waanay dhici kartaa waanay dhici karin ilahay khalqiga o dhan wuxuu ka doonay inay caabudaan wamaa khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun dee in badanoo ka mida ah baa caasiday oo ilahay amarkiisii qaadan weyday marka iraadada labadaa qaybood loo qaybinayaa iraadatun kowniyatun qadariya oo ku dhici karta waxa ilaahay jecel yahay iyo waxaanu jeclaynba iyo iraadatun sharciya oo noqonaysa ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu jecel yahay oo keliya inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun laa tubliquhu lwhaamu walaa tudrikuhu lafhaam wuxuu sheikhu kaga hadlayaa halkana ilaahay subxaanahu wa tacaala daniga iyo malayaashaagu ma gaadhi karaan ilaahay ma ogaan kartid oo cilmigaagu ma gaari karo ma fahmi kartid qaabka daatadiisu ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisu qaabka ay yihiin ilaahay ma garan karno subxaanahu wa tacaala ilahay wuxuu yidhi yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yuxiiuuna bihi cilma walaa yuxiiuuna bihi cilman ilaahay cilmi kuma koobayaan daatadiisa iyo sifaadkiisu kayfka ay yihiin ilaahay aqoon kuma koobi karaan lamana garan karo nabigeena sala allahu calayhi wasalam xadiisu lqudsi uu rabbi tabaaraka wa tacaala ka wariyey wuxuu ilaahay yidhi acdadtu licibaadi الصaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khaطra calaa qalbi basharin addoommahayga saalixiinta waxaan u diyaariyey oo aan jannada ugu diyaariyey waxaanay ili arag dayino aanay maqal qalbi bini aadamna aan kuma soo dhicinba qaabka uu yahay iyo sida uu yahay xaqiiqadiisu jannadan waxa yaalla oo makhluuqa ayaa waxaa la yidhi qaabka ay yihiin iyo kayfka ay yihiin xaqiiqadoodu qalbigiina kuma soo dhici karto maba suuraysan kartaan khaaliqii abuurayna saynu u garan karnaa qaabka uu yahay iyo daatadiisa iyo kayfka sifaadkiisu qaabka ay yihiin ma garan karno qalbigeena kuma soo dhici karoan saas daraaddeed ahlucilmigu ka qaacid ahaan waxay dhahdaan sida ibnu qudaama oo kale lumatuctiqaadka uu ku sheegayo kullu maa khaara fii baalika kullu maa khaطara fii baalika min kayfiyatin aw suuratin faallahu bikhilaafihi kullu maa khaطara fii baalika wax kastoo kugu soo dhacaa qalbigaaga ku soo dhacaa oo kayfiyad ah ama suurad ah ilaahay subxaanahu watacala waa khilaafsan yahay waxaa dhici karta waqhtiyada qaarkood inuu shaydaanku suurad saga kaa sheegaba oo waxaweeye qaab iyo kayfiyad uu waxaweeye kuu sawiro waxaa tirada allahu bikhilaafi haada ilaahay kayfka uu yahay daatadiisa iyo sifaadkiisu qalbigeenna kuma soo dhici karto abadan waxay culimmadu qaacido kale yidhaahdaan laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa waa qaacido kale laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa ma garanayo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala qaabka uu yahay ma garanayo isaga mooyaane ilahay unbaa yaqaana cid kale ma taqaano walaa tudrikhu lafhaam walaa yushbihu lanaama walaa yushbihu alanaama walaa yushbihu ma ay huwa ilaahay alanaama khalqiga ma shabaho ah nusakhda qaar waxaa ku sugan walaa yushbihuhu lanaamu nusakhadaynu hortaa la taahaysaan waxaa inoo qoran walaa yushbihu lanaama walaa yushbihu ma shabaho ey huwa ilaahay alanaama khalqiga ma shabaho hada waa nafyu tamhiil alkhaaliq bilmakhluuq waa nagii u qaybina tamiilka laba qaybood tamhiilu lmakhluuqi bilkhaaliq oo aynu idhi waa ka faraha badan leh nafyiga la nafyinayaa iyo tamiil اlkhaaliqi biاlmakhluuq kii horeynu soo marnay wuxuu ahaa tamiil اlmakhluuqi biاlkhaaliq nafyu tamiil almakhluuq biاlkhaaliq tan haddii sidaa loo daayo shiikhu ay nuskhada inagu taalana waa noocii labaad waa nafyu tamiil alkhaaliq biاlmakhluuq waa diidmo la diidayo allaha khaaliqaa in lagu shabaho oo lagu matalo waxa weye makhluuqa oo la ydhahdo ilaahay sidaasuu wuxu maqlaa sidaasuu u soo degaa sida makhluuqu u hadlaa sida makhluuqu wuxu arkaa hada kufrun bilah nusad kale waxaa ku soo aroortay walaa yushbihuhu alanaamu oo alanaamu faacil laga dhigo walaa yushbihuhu alanaamu haddii lagu socdo nushadaa kalena waxay noqonaysaa kii hore kale uun nafyu tamhiil almakhluuq bilkhaaliq ilaahay subxaanahu wa tacaala wax u dhigmaa ma jiro laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu اlbasiir walam yakun lahu kufuwan axad wanagii soo aragnay cibaarada uu sheikhu isticmaalay walaa yushbihu اlanaama tashbiih uu isticmaalay ayaa culimmada qaar ku yaraa waxa weeye naqdiyeen sheekha waayo cibaarada tamhiil in la isticmaalaa ayaa ka wanaagsan waxa weeye tashbiih in la isticmaalo limaada liannahu waarid fi اlqur'an waxaa la yidhi laysa kamilihi shayun laysa ka milihi shayun e tashbiih lama isticmaalin oo midda kale culamada qaarkood waxay dhahdeen tashbiihu ka duwan yahay tamiilkii tashbiihu isagu waa lafdi mujmalo qad yaxtamil macna baail waqad yaxtamil macnaa waxa weeye saxa ama tamiil isagu wax weye qur-aan kusoo arooray markaad inuu isticmaalo ayaa ficnid bay culamada qarkood yidhahdeen xayun laa yamuut qayuumun laa yanaam nusakhda qaar xayun laa yamuut iyo qayuumun laa yanaam bay soo hormarinayaan xayun ilaahay waa ka nool oo laa yamuutu aan dhimanaynin qayuumun waa allaha u taagan naftiisa hayrkiina u taagan shu-uuntooda laa yanaamu aan seexanaynin khaaliqun bilaa xaajatin raasiqun bilaa mawnatin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka abuuraya makhluuqaadka abuuray bilaa xaajatin baahi iyo waxa weeye xaajo uu ka leeyahay xaal aanay jirin khalaqa laba macno loo isticmaalaa khalaqa bimacnaa taqdiir oo bimacnaa qadara looga jeedo fatabaaraka allaahu axsanu اlkhaaliqiin axsanu اlmuqadiriin baa loo jeeda kuwa wax jaangooya ilahay baa ugu wanaagsanaayoy subxaanahu wa tacala iyo khalaqa bimacna aliijaad khalaqa oo loo jeedo bimacnaa aliijaad jirsiin shay cadam oo aan jirin in la abuuro la sameeyo allahu khaaliqu kulli shayin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa abuuray khalaa'iqda isagoon xaajiya danka lahayn waanu arsaaqayaa iyadoo aanay mashaqo iyo dhib ku haynin wamaa khalaqtu اljina waاlinsa ila liyacbuduun ma uriidu minhum min risqin wma uriidu an yuطcimuun ina allaha huwa arazaaqu du lquwati اlmatiin ilaahay subxaanahu wa tacala khalqigiisa isaguma baahnaa waa haniyun ani buu ka yahay in takfuruu faina allaha aniyun cankum alla wuxu uhi haddaa gaalowdaan oo ilaahay nicamku idin siiyey ka abaalkadartaan oon ka gaalowdaan faina allaha aniyun cankum alla ani buu idin ka yahay in takfuruu antum waman fi lardi jamiica faina allaha laaniyun xamiid mumiitun bilaa makhaafa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka dilaya ciduu doono bilaa makhaafatin xaalan waxwey ka baqaynin qoladii la halaagay maxaa layidhi fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaha ilahay waa halaagay markii amarkiisii waxwey caasiyeen marka ilaahay markuu halaagay alla wuxuu yihi walaa yakhaafu cuqbaha ha cirib dambeedkeedana ilahay ka baqi maayo ilaahay lama weydiiyo waxwey sidaa u sameeyey lama weydiiyo laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun marka mumiitun bilaa makhaafa baaciun bilaa mashaqa ilahay waa ka soo saaraya khalaa'iqda bilaa mashaqatin xaalaanay mashaqo iyo dhib waxa weeye aanay ku haynin ayuu ilaahay soo saaraya subxaanahu wa tacaala maa khalqukum walaa bacukum ila ka nafsin waaxida markay gaaladu ay inkireen ilaahay subxaanahu wa tacaala khalaa'iqda soo saarayo waxay yidhaahdeen ma waxawey yadoanu baaba'nay oo aanu ciid noqonnay oo burburnay oo lafahayga baaba'een miyuu ilaahayna soo saarayaa markaasuu alla yidhi qul yuxyiha aladii ansha'aha awala mara wahuwa huwa bikulli khalqin caliim wahuwa huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu wahuwa huwa ahwanu calayhi <clears throat> marka waxa weeyaan la eego caqliga la eego khalqiga in la abuuro oo la jirsiiyo isagoo cadam aan jirinba iyo iyo marka waxa weeye la fanoqdo in dib loo soo diyaariyo oo dib loo soo sameeyo tan dambaa fudud iyadoo ilaahay labaduba u fudud yihiin kullun hayinun calayhi ilaahay subxaanahu wa tacala wax ku adag ma jiro laakiin iyagaa wax lagu fahansiinaya la war markii horeba idinkoo aan jirin oo cadam aan idin abuurnay ee markaa la fanoqotaan inaan dib idiin soo celinno taasaaba ka sahlan xaggiina marka la eego laakiin kullun hayinun calayhi ilaahay subxaanahu wa tacaala bilowga uu khalqiga bilaabay iyo soo celinta hadhow uu soo celiyaa intuba ilaahay waa u fudud yihiin oo waa u sahlan yihiin baaciun bilaa mashaqa maa zaala biصifaatihi qadiiman qabla khalqihi qaala abu jacfar aطaxaawiyu raximah اllah maa zaala ilaahay kamuu zuulin biifaatihi ay maca ifaatihi lala qabo ifaatkiisa waxaweye qadiiman inuu yahay mid qadiima oo weligiiba jiray alle kama zuulin qabla khalqihi khalqigiisa ka hor lam yasdad alle muu kororhsanin oo muu ziyaadsanin bikownihim waxa weeye jiritaanka ay jiraan makhluuqaadku kaanade waa taama ta la yidhaahdo ee biwujuudihim jiritaanka ay makhluuqaadku jiraan ilaahay kuma siyaadsanin shay-an shaynaba shay-an waa mafcuulkii yasdad shaygaasoo lam yakun aan ahayn qablahum iyagoo hortood oo min sifatihi xaal waxa weye sifaatkiisa ka mid yahay wa kamaa kaana bisifaatihi sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u ahaaday bisifaatihi ay maa sifaatihi sifaatkiisa waxa weeye la jirkiisa azaliyan mid waxa weeye ji soo jireen oo weligiiba jiray fi lmaadi laa bidaayata lahu kadalika sidaasoo kale laa yazaalu ilaahay ka zuuli maayo calayha sifaadka inuu yahay mid ku dul sugan abadiyan weligiiba fi lmustaqbal oo wax ka zuulayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jiraan laysa muu ahaanin mundu khalaqa alkhalqa laga soo bilaabo ilaahay markuu khalqiga abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala muu ahaanin istafaada mid faa'iidaystay oo kororsaday isma alkhaaliqi ilaahay markuu khalqiga abuuree bilaabay ayuu ismulkhaaliq waxaweye magacaa yeeshay sidaa ma aha ee ilaahay weligiiba khaaliq buu ahaa walaa biixdaafihi albariyata soo darinta alla uu soo darisiiyey makhluuqaadkana istafaada mid faa'iidaystay ma aha isma albaari magaca waxaweeye albaari ee ilaahay weligiiba albaari uu ahaa albaari bimacna alkhaaliq lahu macna arububiya lahu ilaahay ayay u sugnaatay macna arububiyati macnaha rabbinimo ilaahay ayay u sugnaatay sifat rububiya walaa marbuuba walxaal laa marbuuba mid la rabeeyeyba aanu jirin iyadoo mid rabbi loo yahayba aanu jirin oo makhluuqaadba aanay jirin ayuu ilaahay rabbi ahaa wa macna alkhaaliq macnaha khaaliq ayaa ilaahay u sugnaaday iyo sifatu اlkhalqi walaa makhluuqa wlxaal laa makhluuqa mid makhluuqoo la abuurayba aanu jirin wakamaa anahu muxyi lmowta wuxuu sheekhu bartana kaga hadlaya raximah اllah inta aynu akhrinay wuxuu kaga waramayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisu inay qadiim yihiin kamaa ana daat allahi qadiimun sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadiimu yahay ee meeluu ka soo bilaabmay aanay jirin ilaahay weligiiba waa jiray meeluu ka soo bilaabmayna ma jirto sidaas la eg baa ilaahay sifaadkiisuna ay qadiim u yihiin oo meelay ka soo bilaabmayna aanay u jirin taasi waa maadiga xagga mustaqbalkana ilaahay siduu weligiiba u jirayo oo aanuu maruu baaba'aya aanay jirin kullu man calayha faan wayabqa wajhu rabbika duljalaali wاlikraam ayaa ilaahay sifaadkiisuna weligeedba u jirayaan oo sifo ilaahay ka zuulaysa aanay jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala sifo usoo korodhay ma jirto oo haddii la yidhahdo ilaahay sifa usoo korodhay mar dhexoo mararka ka mida macnaheedu waxa weye markii hore naaqis buu ahaayo dib buu kaamil ka noqday wa hada baailun ilaahay sifaa ka zuushay oo mar dhexdaasa ka zuushay haddii la yidhaahdana waxa weya markii hore kaamil buu oo naaqis buu noqday taasna waa baail idan ilaahay subxaanahu wa tacaala kamaa waxa weeye uu ilaahay qadiim u yahay ayaa sifaadkiisuna ay qadiim u yihiin oo ilaahay sifo uu kororsaday mar dambe uu kororsaday ma jirto markii uu khalqiga abuuray ka hor isagoo aan khalqiba abuurin oo aan makhluuqba jirin waayo makhluuqu dee bidaayuu leeyahay nebigu muxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam walu maa khalaqa allaahu alqalam soo maaha wixii ugu horreeyey ilaahay abuuray qalin buu ahaa intaan waxbaba la abuurin ka hor ilaahay khaaliq buu ahaa ha khaaliq buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ahaa culimmadu waxay yidhaahdeen waa khaaliqun bilquwa laa khaaliqun bilficil oo waxaa kala jira khaaliqun bilquwa iyo khaaliqun bilficil inuu waxa weeye gacanta wixii lagu hayo la samaynayo waa bilficil baa la odhanaya isagoo ciddii aanay wixii qabanaynin laakiin sifadii lehna waxaa la odhanaya waa bilquwa oo maala ninka eh, najaarku ninka najaarka ahi de markuu dubahayo majaarta siteeya garaacayo jingadii waxa la ohanaya waa najaar ninkani soo ma markuu iska bilaa camalka yahay ee suuqiisa iska tallaabsanayana minshaariyo dubadtoona ma sito waxaa la ohanaya ninkaasi nijaar maah miya waa najaar dee hada marka la sifin ninkaasi waa wastaad baa la ohanaya hadda masaajku iska dhex fadhiyaa oo wastaad baa laleeyahay ama ninjaar waa maxay waa bilquwa dee wuu samayn karaa haddii la kaalemka guriga noodhis oo jaajuurkan waxa weye samee wuu samayn karaa haddii la kaale waxa weye jigadan waxa weeye saqafka noo sar wuu samayn karaa waa bilquwa ayaa la yidhahdaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala khaaliqun ayuu weligiiba ahaa weligiiba raasiq buu ahaa weligiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye sifaadkiisa waa ku sifaysnaa ee sifo uu kororsado mar dambe u timi ilaahay subxaanahu wa tacaala wax weeye ma jiraan lam yasdad bikownihim shayan lam yakun qablahu min sifatihi sifo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kororsaday makhluuqaadku intaanay jirin ka hor waxa weye markii ay makhluuqaadku yimaadeen sifo uu kororsaday ma jirto wuxuu yidhi sheekhu raximah wkama anahu muxyi lmowta wakamaa anahu muxyi lmowta siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala u nooleeyo waxa weeye kuwa dhintay bacdamaa axyaa wakamaa anahu muxyi lmowta siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo noolaynayo waxaweye mowtada iyo kuwa dhintay bacdamaa axyaa kadib markay noolaayeen kadib istaxaqa waa mutaystay hada lisma ismigaa oo ah muxyi lmowt waa mutaystay qabla ixyaaihim intaanu waxa weeye noolayninba iyagoo aanay jirin baa ilaahay la odhan jiray waa muxyi lmowt kadaalika sidaasoo kale ayuu istaxaqa ilaahay u mutaystay isma alkhaaliqi magaca khaaliq qabla inshaa'ihim intaan la abuurinba ka hor sida waxa weeye khalaa'iqda intaan laba abuurin ilaahay subxaanahu wa tacaala muxyi lmowta uu ahaa hadda cid la abuuray ma jirto cid dhimatay oo lasoo noolaynayaaba weli ma jirtaba magaca ilaahay uu lahaa ayaa intaanu ilaahay waxbaba abuurinba oo khalqiba aanu imaninna la odhan jiray alkhaaliq wuxuu shiikhuu sii takraarinayaa sii celcelinayaa masaladii oo sifo ilaahay u korodhay ma jirto bacda khalqi اlkhalqi khalqiga markii la abuuray kadib sifo ilaahay u ziyaaday ma jiro magaca ilaahay u ziyaaday ma jiro ilaahay iyo sifaadkiisa iyo asmaadiisu dhammaan waxay ahaayeen qadiim wax weligoodba jiray oo aan mar damba imanin wuxuu yidhi sheikhu dalika biannahu calaa kulli shayin qadiirun wa kullu shayin ilayhi faqiirun daalika arrinkaas wuxuu ku dhacay madkuuraadkan soo sheegay wuxuu ku dhacay biannahu calaa kulli shayin qadiirun ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay mid shay walba qadiir ku ah oo awoodaya shay walba ilaahay awoodaya wa kullu shayin shay walibana ilayhi waxa weeye ilaahay xaggiisa ayuu faqiirun u baahan yahay oo faqiiru yahay wa kullu amrin arrin kastaana calayhi yasiirun ilaahay subxaanahu wa waa u fudud yahay oo waa u sahlan yahay laa yaxtaaju ilaa shayin ilaahay subxaanahu wa tacaala shaynaba uma baahnaa wax kastaaba ilahay bay u baahan yihiin laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu albasiiru laysa ka milihi shayun wax ilaahay lamidii ma jiro oo mael u ah wa huwa ilaahay asamiicu waa allaha maqalka badan albasiiru ee aragga badan markuu ka soo warramay sheikhu raximahullah ilaahay subxaanahu wa tacaala sifa u korodhay inaanay jirin oo sifaadkiisu asali yihiin iyo asmaadiisuba ayaa wuxuu yidhi dalika biana allaha calaa kuli shayin qadiir waa tacliil nowcan ma ad muddo shiikhu inuu cilaynayo arrinkaas waxay ku dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu shay walba awoodo ina allaha calaa kulli shayin qadiirun ilaahay shay walba waa awoodaa culimmada qaar baa doonay inay takhsiis geliyaan cumuumka oo yidhaahdaan waxa weeye ashyaadan qaar oo aanu ilaahay awoodin baa jira oo ashyaada mustaxiilaadka ahoo kale ina allaha calaa kulli shayin qadiir waxay cumuumka way ka baxayaan oo ilaahay inuu abuuro alla kaloo xaqa inuu abuuro waa mustaxiil soo oo waxaan dhici karinba dee taasi way ka baxaysaa bay ku leeyihiin cumuumkii laakiin sawaabku wuxuu yahay cumuumku waa baaqin calaa caamihi alcaamu lmaxfuud weeye caamkani marka horeba maba soo gudagelayninba shayan mustaxiilka ahi allah inuu alla kaloo xaqa abuuraa mustaxiil weeye oo waxaan jirinba dee shayga mustaxiilka ahina waxa weeye shayba lama yidhaahdo waxa mustaxiilkahay ah, laa yuطlaqu calayhi ismu shay shay lama odhan karo marka in allaha calaa kulli shayin qadiirun maba soo gudagelayninba marka hore wixii mustaxiili saas shay kasta oo mumkinah ilaahay subxaanahu wa tacaala qaadir buu ku yahay oo waa awoodayaa in allaha kulli shayin qadiir wa kullu shayin ilayhi faqiirun shay walbana ilahay buu faqiir u yahay makhluuqaadka dhammaantood makhluuq ilaahay ka maarmi karaa ma jiro malaa'igta ha ahaado samaawaadka ha ahaado dhulalka ha ahaado jinniga insiga xata aljamaadaad wax ilaahay ka maarmi karaa subxaanahu wa tacala ma jiro khalqiga sifatun laazima waxaa u ah alfaqru yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid ilaahayna subxaanahu watacaala sifa laazima waxa u ah inuu qani yahay o aanu cidnaba u baahnayn wakulu shayin ilayhi faqiirun wakullu amrin calayhi yasiirun arrin kastaaba ilahay waa u sahlan yahay wax ilaahay ku adag ma jiro adduunkaba hadduu ilaahay doono inuu baabi'iyo inamaa amruhu ida araada shaya an yaquula lahu kun fayakuun waxay ku qaadanaysaa maba jirtaba arrin kastaba ilahay waa u sahlan yahay subxaanahu watacaala maa khalqukum walaa bacukum ila ka nafsin waaxida ilahay wuxuu yidhi maa khalqukum adduunkiina o dhan marka laisu geeyo abuurkiina aan idin abuuray iyo walaa bacukum iyo soo saarka hadha waan idin soo saaraya waxay ka dhigan tahay naf keliya oo ay ka dhigan tahayba marka wakullu shayin waxa weye wakullu amrin calayhi yasiiru laa yaxtaaju ilaa shayin ilaahay subxaanahu wa tacala waxba uma baahnaa makhluuqa ilaahay uma baahna subxaanahu wa tacala makhluuqa oo dhan ilaahay bay u baahan yihiin ee ilahay makhluuqiisa isaguma baahnaa wallahu huwa alqaniyu alxamiid laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir aayadda waynu sheegnay shalay toolena waxay raddi ku tahay laba daa'ifo oo ahlubidaca ka mid ah qaybta hore waxay radinaysaa qolyaha loo yaqaano almushabbiha ee ilaahay khalqigiisa ku shabaha laysa ka milihi shayun qaybta dambena waxay radinaysaa aayadda qolyaha mucailada loo yaqaano ee ilaahay sifaadkiisa u diiday muctasiladii iyo kayrkood oo alle wuxu uhi wahuwa samiic basiir ilahay waa samiic waana basiir khalaqa alkhalqa bicilmihi qaala abu jacfar wuxuu yidhi sheikhu raximahu llah khalaqa alkhalqa ilaahay wuxuu abuuray khalqiga ayuu abuuray alkhalqa waa faclun bimacnaa mafcuul makhluuqaadku ilaahay abuuray bicilmihi xaala kownihi caaliman bihim xaaluu yahay mid waxa weeye og oo cilmi u lahaa intaanu abuurin ka hor ayuu ilahay makhluuqaadkao dhan abuuray waqadara lahum aqdaaran waxaanu u qadaray ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkao dhan aqdaar buu u qadaray oo u jaangooyey wadaraba lahum aajaalan wuxuu u dejiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhigay ajal iyo muddooyin waxa weeye shay waliba uu noolaanayo oo aanu dhaafaynin lam yakhfa kama qarsoomin calayhi ilaahay subxaanahu wa tacaala shay-un shaynaba kama qarsoomin oo min afcaalihim afcaashooda ka a qabla an khalaqahum ka hor intaanu abuurin wa calima ilaahay wuxuu ogaaday maa hum caamiluuna waxa ay samayn doonaan ayuu ilaahay ogaaday qabla an yakhluqahum ka hor intaanu abuurinba waxa ay samayn doonaan ayuu ilaahay sii ogaaday wa amarahum biaacatihi wa nahaahum can macsiyatihi wa amarahum ilaahay wuxuu amray biaacatihi inay ateecaan ayuu ilaahay amray subxaanahu watacaala wanahaahum waxaanuu ka reebay can macsiyatihi inay ilaahay caasiyaan subxaanahu watacaala khalaqa alkhalqa bicilmihi ilaahay makhluuqaadkao dhan buu abuuray bicilmihi xaaluu yahay mid og oo bicilmihi cilmigiisa ayuu ku abuuray waxaa ku sugan fiihi ihbaatu sifati alcilmi lilahi subxaanahu wa tacala ilaahay sifaatkiisa waxaa ka mida ah sifatu اlcilmi ayaa ka mida ah. waxa uu radinayaa sheikhu muctasilada waxay iyagu leeyihiin biannahu caalimu bidaatihi laakiin sifatu اlcilmi ma sugaynay bay dhahdeen waxay leeyihiin annagu ilaahay sifatu اlcilmi u sugmayno oo haddaanu sifo sugno tacadud baa ka dhalanaya waxa weeye aalihadii tacadud ilaahay uu tacadudo saas daraaddeed annagu sifo gaara ma sugaynee waxaan leenahay waa caalimun bidaatihi ilaahay daatadiisuu caalimu yahay laakiin sifatulcilmi ma sugayno ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir ilahay sifatulcilmi isu sugay wma kana allahu liyucjizahu min shayin fi اsamaawaati wala fi اlard inahu kana caliima qadiira marka khalaqa alkhalqa bicilmihi ilaahay makhluuqaadka o dhan wuxuu abuuray waxa weeye bicilmihi xaal uu yahay mid og oo garanaya intaanu abuurin buu sii ogaaday ilaahay subxaanahu wa tacala waqadara lahum aqdaaran aqdaarna wuu qadaray khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira ina kula shayin khalaqnaahu biqadar wa kaana amru llahi qadaran maqduura marka qadar buu ilaahay u qadaray oo u jaangooyey xadiiskiina waxaa ku sugnaa fii saxiixi muslim min xadiidi cabdillahi bn camr bn caas qadara allahu maqaadiira alkhalqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda hamsiina alfa sana bihamsiina alfa sana ilaahay wuxuu qadaray oo jaangooyey intaanu waxa weeye khalqigaba abuurin samaawaadka iyo dhulalka iyo waxba intaanu abuurin ka hor ayuu khalaa'iqda wuxuu u sii qadaray waxa weeye konton kun oo sano ka hor wa kaana carshuhu cala almaa carshigiisuna waxa weye markaa samada biyuu ka sarreeyey marka waqadara lahum aqdaaran shiikhu waa inoo keeni doonaa insha allahu tacala baab qadarka ku saabsan oo aynu maraatib ulqadar iyo anwaacdiisa in sha allahu tacala ku sharxi doono wadaraba lahum aajaalan muddona waa u yeelay shay kastaba ilahay muddu u yeelay shay daa'im noqonaya ma jiro inta ilaahay baqaaqa siiyey mooyaane ee shay kastaaba mudduu ilaahay u yeelay subxaanahu wa tacaala muddadaasaanu dhaafi karin kana soo hormarin karin faida jaءa ajaluhum laa yasta'khiruuna saacata walaa yastaqdimuun wma kana linafsi an tamuuta ila biidn اllahi kitaaba muajala kulu shayin haaliku ila wajha shay kastaaba inu dhammaanaya baa la sheegay ilahay subxaanahu wa tacala mooyaan walam yakhfa calayhi shayu qabla an yakhluqahum ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka qarsoomay ma jiro waxa weeyaan afcaashooda makhluuqaadku waxay samayn doonaan wax ilaahay ka qarsoomay ma jiro intaanu abuurin ka hor ayuu sii ogaaba waxa ay samayn doonaanna ilaahay subxaanahu wa tacala waa sii ogaade wa amarahum biaacatihi ilaahay daacadiisa ayuu amray markuu abuuray inay ilaahay ateecaan buu amray subxaanahu wa tacaala wanahaahum can macsiyatihi waxaanuu ka reebay ilaahi subxaanahu wa tacala macsidiisa inay caasiyaan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun alla wuxuu yidhi jinnigiiyo insiga toona umaan abuurin inay caabudaan mooyaane wax kale umaan abuurin halkaa inoogu joogo wallahu subxaanahu wa aclam